uu xanuunsan yahay xanuunkuu nebiga u dhimanayay salawaatu اllah wasalaamu calayh faqaala annaasu dadkii baa marka cali weydiiyey maxaa yeele cali dhinacna waa nebigeyna adeerkii salawaatu اllah wasalaamu calayh dhinacna wuxuu qabaa gabadhiisii faatima ahayd marka dhinacna nebigaaba soo koriyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh guriga khadiijuu ku soo koray marka reerkii nebiga weeyey salawaatu اllah wasalaamu calayh isagaa la waraysanayaa marka faqaala annaasu dadkii baa weydiiyey cali oo waxay ku dhaheen yaa abalxasan xasan aabbihiiso waa cali kunyadiisii weeyaan kayfa asbaxa rasuulu llaahi sala allahu caleyh ali wasalam seebuu ku waabariistay nebiga calayhi salaatu wasalaam bal ka waran inan waatuu xanuunsanaaye xaaladiisa sidii ma dhaantaa qaala isna waa jawaabo wuxuu yidhi asbaxa waa waabariistay bixamdi illaahi ilaahay mahaddi baari ah isagoo fayow intii waa dhammaa macnaha alxamdu lilaah ilaahay subxaana wa tacaala mahaddi iyo galladiisa waa waa isagoo intii dhamma rawaahu lbukhaariyu baabu maa yaquuluhu wuxuu u baab yahay wuxuu dhihi lahaa man ayisa qofka quustay min xayaatihi noloshiisa macnaha xanuunkan waa siday soomaalidu ku mahmaahdo qof weyn waayeel ah, wadkii waa yaqaan macnaha hadduu u maleeyo qofka inuu sii socdo oo xanuunkiisi uu yahay xanuunan ka kacaynin muxuu dhihi lahaa qofka marka wuxuu dhihi lahaa baan arkaynaa wacan caaishata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi samictu nabiya sala allahu calayhi waalih wasalam nebiga alle ayaan maqlay wa huwa nebiga isaga oo mustanidun ilaya aniga xaggayga iisoo tiirsan ina nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigeeduu joogay sakaraad buu noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam laabtay ku haysay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam atay dhehaysay nebigu waa la oofsaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhuuntayda iyo axlaabtayda dhexdooda isagoo ku suganoo saan u haya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la oofsaday marka wa huwa mustanidun ilaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam anigu iisoo tiirsan yahay yaquulu nebigu wuxuu odhanayay allaahuma kfir lii warxamnii allaahuma kfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso waalxiqnii ilaahu ihaleeshii birafiiqi اlaclaa rafiiqii sarreeyey ilaahu ihaleeshii muttafaqun calayh macnaha qofkii markuu sii xanuunsanaya ama sakaraadka sii yahayba inuu ilahay xaggii u cararo weeyaan dembi dhaafna weydiisto ilaahayna u toobad keeno subxaana wa tacaala wa canha waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi ra'aytu waa arkay rasuul allahi sala allahu wa huwa bilmowti ay fii siyaaqi lmowt sakaraatulmowtkiibuu ku sugan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waan arkay oo cindahu qadxun nebiga agtiisa waxaa ahaaday weel qadaxu waa dherigii weeye fiihi maaun biyo ay ku jiraan nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa dheri baa ah dherigaana biyaha ku jira wa huwa yudkhilu yadahu fi lqadax weelkuu gacanta biyaha gelinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam biyihii markay soo raacaan gacantiisa uu biyihii qooyo gacantiisa ay qooyaanna uma yamsaxu waa ku masaxayey wajhahu wejigiisu ku masaxayey bilmaai biyuhu ku masaxayey nebigu calayh salaatu wasalaam wejigiisu ku masaxayey uma yaquulu dabadeedna wuxuu dhahayey allaahuma acinnii calaa khamaraati اlmowt allaahumma ilaahayow acinni iigu kaalmee oo ii sahalo ii fududee weeyaan calaa khamaraati اlmowt ay calaa sakaraati اlmowt weeyaan ilaahu sakaraadka mowtka ii fududee saasuu dhahayay aw sakaraati اlmowt waa isku macno weeyaan rawaahu tirmidiy xadiidku waa daciif weeyaan sanad ahaan laakiin meelo kala duduwan bay ku soo aroortay ina lilmowti la sakaraat nebigo dhahaya calayhi salaatu wasalaam baafka biyaha ana loo dhigay oo nebigu uu ku qabaysanayey salawaatu ullah wasalaamu caley biyo lagu shubshubayey way soo arooreen meelo kala duduwan baabu wuxuu u baab yahay istixbaabu wasiyati ahli lmariid in la jeclaystay wasiyati dardaaran ahla lmariidi reerkii laga xanuunsanaa loo dardaarmo waman qofna loo dardaarmo yakhdumu qofka u khidmaynaya bilixsaani ugu khidmaynaya ilayhi samafal isaga u qabanaya darteed ugu khidmaynaya waxtimaalihi qofkaa isagaa inuu xambaaro wey wasabri dulqaad calaa maa yashuqu wixii dhib ahe ka soo gaara min amrihi amarkiisa qofka taladiisa haya ee isagii gacanta ku haya dhib baa ka soo gaaraya inuu dulqaato oo sabro wax allaala wixii dhib ka soo gaara wakada sidaasoo kale alwasiyatu dardaaran biman qof qaruba sababa mowtih uu dhowaaday qaruba dhowaaday sababa mowtihi sababtii geeridiisa ay dhowaatay bixaddin bay ku dhowaatay xuduudda shareecado laga oofinayo aw qisaasin bay ku dhowaatay laga oofinayo wanaxwihimaa iyo wixii la mid ah qofkaana in loo tago la yidhaahdo war waad dhimanaysaa xad baa lagaa oofinayaa qof baa disho waa lagu dilayaa iyo wixii la mid a ah. markaa in loo dardaarmoo la yidhahdo ilaahay ka cabso ilahay u toobadkeen wa can cimraan bn اlxusayni waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana imra'ata min juhayna gabar reer juhayna ahayd ayaa atat الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga alle u timid wa hiya xubla min الzina gabadhuna muxsinad weeyaan horay u soo guursatay wa hiya xaal ay tahay iyadu xubla min الzina mid uur leh xubla waa uurkii weeye min الzina zina xaggii ilmo aanan xalaal ahayn iyadoo xambaarsan oo caloosha ku siday nebiga u timid faqaalad mu'minad bay ahayd oo waxay tidhi yaa rasuul allah asabtu xaddan faaqimhu calaya asabtu waan ku dhacay xaddan min xuduud illah xuduudda ilaahay mid ka midaan ku dhacay eh faaqimhu iga og calaya aniga dushayda fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay sidaa tidhi nebiga waa u yeedhay weliyahaa buu u yeeray faqaala markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi axsin ilayhaa gabadhan iyada ma aragtaa u wanaagsamee faidaa wadacat markay umusho oo ilmihii ay naaska ka goyso sida riwaayaddii kale ay dhahaysay fa'tinii biha ii keen iyada fa facala sidii buu yeelay gabadhii waa dhaqaalaynayay markay umusho ilmihiibay naaska ku duday naaskii markuu ka go'ay baa nebiga loo keenay fa amara biha anabiyu sala allahu caleyh wasalam nebiga alle wuu amray fashuddat calayha dusheedaa lagu adkeeyey iyaabuhaa dharkeedii uma amara biha dabadeed nebigu waa amray gabadhi farujimat dhagax baa lagu dilay uma salla calayha dabadeedna nebigu waa ku tukaday rawaahu muslim maxalushaahidku waxa weeye gabadha in qofkii kafaalo qaadaye weligeeda ahaa loo dardaarmay inuu ixsaan sameeyo xadiikuna intaa waa ka dheeraa qiso dheer buu leeyahay baabu jawaazi qowli اlmariidi ana wajac aw shadiid اlwajac aw muucik awaa ra'saah wanaxwi dalik baabu jawaazi wuxuu u baab yahay inay bannaan tahay qowlilmariidi kii xanuunsanaa inuu dhihi karayo ana wajicun anigu waa qandhaysnahay wajic xanuunkii wey aw shadiid lwajic ama xanuun daran baa ahaya aw mucikun ama waa lay qandhaysiinayaa aw amase inuu dhihi karo waa ra'saah alla madaxa wanaxwi dalik iyo wixii la mid ah madaxa aad la iga hayaa wa sidoo kale in la caddeeyo ayuu u baab yahay annahu la karahata fi dalika arrinkaasi wax dhiba inaynan lahayn inuu qofku cabaado oo calaacalo oo qandho inay hayso ama uu xanuunsan yahay ama madaxa xanuunayo inuu sheegtaa wax dhiba ma laha laakiin waa goorma idaa lam yakun haduunan ahayn calaa sabiili sheegashadii idaa lam yakun hadduunan ahayn calaa sabiili tasakhud isagoo tilmaamaya ama muujinaya caro aw idhaari اljazac ama argagax hadduu yiraahdo madaxa xanuunaya qandho xun oo aan wanaagsanayn oo noocan oo caya iyo aflagaada isugu daray maya ma bannaana haddii ay tahay argagax iyaduna ma bannaana laakiin hadday tahay sheegasho uu sheeganaya meesha laga hayo wax dhiba ma laha waxaa u daliila waa kan marka wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi dakhaltu waa u galay cala annabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam baan u la qandhaysiinayo qandho daran ay hayso famasastuhu nebigaan taabtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqultu markaasaa waxaan ku idhi innaka adigu rasuulka allow latuucaku waa lagu qandhaysiinayaa wackan qandho shadiidan daran faqaala nebigu wuxuu yidhi ajal haa waa runtaa qandho aad u daran baa haysa meeshaa marka maxaa ka cad nebigo in lagu yidhi calayhi salatu salaam qandho daran baa ku haysa isaguna inuu yidhi haa mid aad u daran weeye ini uucaku anigu weliba qandhadaydu mid keliya ma inni ini uucaku waa lay qandhaysiinayaa kamaa yuucaku siduu u qandhado rajulaani laba qof oo minkum idinka idinka mid ah laba qof oo idinka idinka mida qandhadii qaban lahayd baa aniga haysa cabdulaahi baa nebiga ku celiyo oo wuxuu ku yidhi xadiidka intiisa kale oo rasuulka allow taasi macnaheedu ma waxay tahay anna laka ajraan laba ajar inaad leedahay miya haabuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka inta qandhadaadu ay tahay ama xanuunkaagu yahay yuu ajarkaaguna noqonaya w man qandhadaadiiyo xanuunkaaga iyo ajarkaagu waa isku xiran yihiin muttafaqu calayh wa sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi waa xadiidkii dheeraa an bilowga ku soo aragnay qaala wuxuu yidhi jaaanii rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa ii yimid rasuulka alle yacuudunii isagoo isoo booqanaya min wajacin xanuun ishtadda bi aniga igu darnaaday makaa la joogaa sacd bn abi waqaas baa xanuunsaday nebigaa soo booqday calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan ku iri buu yidhi balaga bii aniga waa i gaarsiiyey xanuunka maa taraa waxaad arkayso sidan uu ii galay oo jirkaygii baaba'ayey wa ana duu maalin marka meeshaa waxaa ku cad inuu sacad sheegtay xanuunkii qandhadii haysayna nebiga u sheegay salawaatu ullah wasalaamu calayh balaga bii maa taraa intaad arkayso ayuu i gaarsiiyey xanuunku waanaa duu maalin aniguna waxaan ahay mid u saaxiiba xoolo wa ana aniguna duu ay saaxibu maal weye nin xoolihii hantilena waa ahay walaa yariunii ima dhaxlayo ila bnatii gabadhaydaa mooye caaisha la dhihi jiray gabadhiisa wadakara alxadiia xadiidkii dheeraa buu sheegay marka muttafaqun calayh sababta loo soo qaatayna balaga bi ma taraada weyaan erayga ah wa can ilqaasim bna muxamed waxaa laga wariyey qaasim bna muxamed eedda waxa u ahayd caaisha oo walaalkeed maxamed bn abi bakar baa dhalay qaala wuxuu yidhi qultu licaaishata eeddaday caaishan waxaan ku idhi radi allahu tacaala canha waa ra'saah eedoy madaxa aad la iga hayaa maanta caaisha marka waxay tihi cafwan qaalat caaishata radi allahu tacaala canha waxay tihi waa ra'saah maalin iyadoo nebiga la joogta yo waxay tihi madaxa aad la iga hayaa faqaala nebiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah adiga ma ahe ana madaxa aad la iga hayaa oo halkaa waa meeshuu ka bilaabanayeyba xanuunku nebiga u dhiman doono salawaat ullahi wasalaamu caleyh madaxuu ka bilowday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xanuunkuu sidaa lahaa kamaba kicinba bal ana waa ra'saah buu nebigu yidhi marka meeshan waxay daliil u tahay caaisha radiallahu tacaala canha inay madaxa ka sheegatay nebigana uu yidhi adiga ma ahe waaba anigaba qofka madaxa laga hayo rawaahu lbukhaariyu baa wariyey baabu talqiini almuxtadar wuxuu u baab yahay talqiin talqiintu waa in loo laqino almuctadiri ka lagu soo xaadiray maxaa loo lainaya laa ilaaha ila allah kelimada tawxiidka loo lainaya maaha marka qabriga la dhigo laakiin waa intuu nool yahay ee qofku uu mukalaf yahay hadday naftu ka dhacdo takliif ma jiro meesha xaalada qofka takliifka la saaray waa intay nolosha ku jirto hadduu mar dhinto caalamu takliif waa ka tegey caalamkii xisaabtuu gaaray qofka waa dhammaatay kitaabkiisi waa la laabay haddii si kasta qur'aanka boqol iyo afar iyo tobanka loogu dul akhriyo oo shahaadada loo laqino ma laqinayo qofka mana qabsanayo hadduusan ehel u ahayn khalaas waa seegtay marka se u seegtay weeyaan waan meesha marka waxaa ku baxaya waxaan talqiinta dadkay u yaqaanaan qubuurta intay dul istaagaan fulaan bna fulaan fulaan bna fulaana bay dhahaan weliba in heblaayo hooyadii baa loogu laqinayaa haddaan la aqoonina xaawaa loogu laqinayaa bini dhan ee laga abuuray garan maayo sababta iyaga ay u leeyihiin waana khalad waxa ay ku tilmaamayaan xadiidka arrintaa ku soo aroorayna waa xadiid mawduuca laa asla lahu can الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalam fii zamani الصaxaaba lama samaynin fii zamani الnabiyi sal ا ly slam intaasoo qof baa dhintay oo reerkiisii ah haweenkiisii baa dhintay caruurtiisa kulli waa ka hor dhinteen faatimo keliya nebiga ka dambeysay calayh salaatu wasalaam saxaabadiisii baa dhimatay ilma adeeradii baa dhimanayey adeeradii baa dhimanayey eedooyinkiisaa dhimanayey qof nebiga calayh salaatu wasalaam uu talqiinta u sameeyey ma jirto innaba ha yaraatee inaba ha yaraatee ma jirto meesha marka waxaad aqoonsanaysaa waxaan jirin weeyaan saxaabadii lagama hayo ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin abubakar baa dhimanayey looma laqinin cumar baa dhimanayey looma laqinin cumaan baa dhimanayey looma laqinin cali baa dhimanayey looma laqinin khulafa araashidiin marka talqiintan qubuurta intay dul istaagaan fulaan bna fulana jaaka almalakan munkarun wa nakiirun yas'alaani kada wakadada ay leeyihiin wax jira maaha وعن mucaad waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi talqiinta dhabtee sharciga ah waa tan qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man kaana qofkuu ahaado aakhira kalaamihi hadalkiisa u dambeeyo qofkuu noqdo laa ilaaha ila allah dakhala aljanna eraygaa qofka u dambeeyo carabkiisa oo sidaa ku godgala ee dhinta dakhala aljanna rawaahu abu daa'uud baa وعn أbي سacيidin الkhudري waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wasalam baa amarna siiyo wuxuu yidhi laqinuu mowtaakum kuwa geerida ay ku soo xaadirtay u laqina laa ilaaha ila اllah u laqina eraygaa u dhaha macni waa loo ag istaagayaa laa ilaaha ila اllah qofka sakaraad baa haya waa xanuunsan yahay waa maqan yahay waa miir doorsoon yahay waa la sugayaa hadduu dhaho mar labaad lagu celin maayo sidaasaa looga tegaya haddii uu dhihi waayo waa la sugayaa cabaar haddana waa lagu celinayaa laa ilaaha ila allah xoogaa baa loo sugayaa muddo dabadeedba haddana lagu celinayaa laa ilaaha ila allah hareerihiisaa laga dhahayaa si intuu maqlo loogu noqdo oo markaa uu dhaho saas wey macnaheeda laqinuu mawtaakum kuwiina dhimanaya u laqina laa ilaaha ila allah rawaahu muslimun baabu maa yaquuluhu wuxuu u baab yahay wuxuu dhihi lahaa bacda takmiidi اlmayiti wixii la dhihi lahaa bacda takmiidi markii loo indhalaabo almayiti ki qofkii dhimanaya qofka dhimanaya indhihiisu waa taagmayaan markay taagmaan waa in la laabo marka la laabaya maxaa la dhahayaa wa can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tiri dakhala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslm rasuulka allah u soo galay calى abi salmta ayuu u soo galay waqad shaqa basaruhu isagoo uu taagmay indhihiisii faahmadahu nebiga indhuhu isugu laabay marka salawaat اllah wasalaamu calayh sababta indhaha ay u taagmayaanna waatan uma qaala dabadeed nebiga wuxuu yidhi ina aruuxa nafta idaa qubida haddii la qibdoodo ilaahay uu qaato tabacahu اlbasaru indhuhuna waa raacan nafta marka la sii qaadaya indhuhu waa sii raacayaan qofkii isagoo kor sii fiirinaya naftiisii sii raacaya fadaja marka lama ogeyn nebiga calaih salat slam markuu u soo galay ee uu dhintay ayuu sidaa dadkii u sheegay indhihii buu isugu laabay gurigii baa marka oohin iyo qaylo wey fadaja waa qayliya naasun dad u min ahlihi ah codkiibaa kor noqday buuq baa yeeray sawaxan baa yeeray faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi laa tadcuu calى anfusikum ila bkhayr laa tadcuu ha ugu yeerannina oo ha ku baryina calaa anfusikum naftiinna dusheeda ilaa bikhayrin wanaag mooye macnaha maxaa la diidan yahay xilligaa qofka inuu dhaho hoogayay oo ba'ayay maxaa yeelay haddii aad sidaa tidhaahdo fa ina almalaa'ikata malaa'igtu yu'mminuuna waa aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxa aad leedihiin hoogayay baad leedahay aamiin ba'ayay aamiin kanaan noqday aamiin waxaad tidhaahdaba ilaahow khayrna sii ilaahw khayr noogu bedel ilaah musiibo kale ha nagu keenin aamiin waxaad tirahdaba waa aamiin adigu musiibo ma kugu dhacde waa lagu aamiinsanaya adiguna laa tadcuu ha habaarina weeye ama ha ugu baryina calaa anfusikum naftiinna ilaa bikhayrin wanaag iyo khayr muuye wax kale ha samaynina fa ina almalaa'ikata sababta waxa weeyaan malaa'igtu yu'minuuna waa aaminsanayaan calaa maa shayba u aaminsanayaan taquuluuna aad leedihiin khayr iyo shar wuxuu noqdaba wax allaal waxaad tirahdaan aamiin bay leeyihiin uma qaala dabadeed waa ka ducadii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma kfir abi salamata ilaahu abi salama u dembi dhaaf malaa'igtu maxay leedahay aamiin allaahumma abi salamata ilaahu abi salama u dembi abi salama iyo nebiguna waa walaalo wey akhuuhu ridaaca wey walaalkii ridaaca walaal ugu ahaa wey allaahumma kfir abi salamata warfac darajatahu ilaahu derajadiisa kor ugu qaad fi lmahdiyiina kuwa ah ilaahu mahdiyiinta kuwa ah ilaahu kor ugu qaad darajada waa loo ducey weye macnaha kuwa ilaahay uu hanuuniyey ee islaamka ku hanuunay ilan waa muhaajir weeyaan naftiisa wuxuu u bixiyey ilaahay dartii subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waakhlufhu ilaahu oga dambaysii khayr iyo wanaag fii caqibihi ciribtiisa fi lhaamiriin ilaahu ciribtiisana kuwa baaqiinta ahee baaqi noqda ka yeel waqfir lana ilaahow noo dembi dhaaf annaga walahu isna u dembi dhaaf yaa rab alcaalamiin intii bay malaa'igtu aaminsanaysaa wa afsix lahu ilaahu u waasici fii qabrihi qabrigiisana ilaahu u waasici ilaahu qabrigiisana madd u waasici wanawir lahu ilaahu u nuuri qabrigiisana fiihi gudihiisa ilaahu u nuuri marka wuxuu ka tegey maleh qofkii dhintayna waa loo duceeyey intii noolaydna waa loo duceeyey kulli waa loo wada duceeyey ciribtiisana inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka yeelo khayr iyo wanaag baa loogu duceeyey rawaahu muslimun baabu maa yuqaalu wuxuu u baab yahay wixii la dhihi lahaa cinda almayiti maydka agtiisa wamaa yaquuluhu iyo wuxuu dhihi lahaa qofku wamaa yaquuluhu wuxuu dhihi lahaa man maata lahu mayitun qofkuu meyd ka dhintay reerkii laga dhintay waxay dhihi lahaayeen qofkii ka dhintay waxay reerkaa marka qofku ka dhintay waxay iyaguna dhihi lahaayeen iyagana maxaa loo dhahayaa maa yuqaalu waxaa la dhahayo cinda almeyit meydka agtiisa wamaa yaquuluhu iyo waxay odhan lahaayeen man maata qofkii laga dhintay lahu qofka isaga mayitun geeri ay u taallo wacan ummi salmata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam wuxuu yidhi idaa xadartum almariida aw almeyit idaa xadartum haddaad goobjoog noqotaan almariida qofkii xanuunsanaa oo lagu soo xaadiray aw ilmeyita ama qofkii sakaraadka oo dhimanaya faquuluu dhaha khayran wanaag isaga waxaad u tiraahdaa khayr intuusan naftu ka bixin war muslim baa tahay alxamdulilah ilaahay baa ku hanuuniyey dariiqi xaqa ilaahay kuugu hanuuniyey sidana ilaahay wanaagiyo khayr ha loo sheego faina hana loo duceeyo faina almalaa'ikata malaa'igtu yu'minuuna waa aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxaad leedihiin hadduu dhintayna ilaahay khayr iyo wanaag ha looga baryo ilahu qabrigiisa u waasici ilahu qabrigiisa u nuuri sidaa nebigu hadda yidhi oo kale absax lahu fii qabrihi lahu qabrigiisa waasic oga yeel wanawir lahu fiihi ilaahu u nuuri qabrigiisa sidaasoo kale in la yidhaahdo loogu duceeyo qaalad waxay tidhi falamaa maata xadiidkaa marka waan maqlo nebigan ka maqlay falamaa maata markuu dhintay abu salamata uu dhintay ataytu nabiya ayaan u imid sala allahu calayh waalih wasalam faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina abaa salamata zawjkaygii abaa salama ahaa qad maata waa dhintay qaala nebiga wuxuu yidhi quulii waxaa tidhaahdaa ducadanaa la baray marka yadiina oo waxaa la yidhi maadaama lagaa dhintay waa ka ducadan dheh oo waa maxay allaahumma akfir lii walahu ilaahu aniga iyo isagaba noo dembi dhaaf wa acqibnii ilaahow iiga cirbisii minhu isaga xaggiisa cuqbaa mid iiga cirib noqdo oo xasanatan wanaagsan ilaah gadaashiisana wax ka khayr badanoo ka wanaagsan ilaahu isii weyaan faqultu waxaan idhi sidii nebiga ii sheegay salawaat wasalaamu calayh faacqabani illaahu ilaahay waa iigu bedelo waa iiga cirbiyey ciribtiisii ilahay wuxuu iigu bedelay man qof huwa khayran lii minhu isaga xaggiisa iiga khayr badan muxamadan baa ilaahay iigu bedelay sal اllahu alayh walih wasalam marka dambe waata nebiga guursan doono salawat wasalaamu calayh umu salama ay ka mid noqonayso ummahaat اlmuminiin Ah, rawaahu muslimu haakada sidoo kale xadiid kale wuxuu odhanaya idaa xadartum اlmariida kan xanuunsan haddaad u timaadaan aw ilmayita calى shaki weeyaan rawah abu dawuudi wغayruhu almayita bila shak sidaasaana haboon anha waxaa laga wariyey umi slm radi alahu tacala canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sal اllahu alayh walih wasalam yaquulu isagoo dhahaya maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu musiiba qof ay dhibaato asiibta tusiibuhu ay haleesho musiibatun balaaye ay ku dhacdo fayaquulu markaa dabadeedna yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun musiibadu waxay doonta noqoto mid yar iyo mid weyn waxay rabtaba ahaato caaisha ka warramayso ma habeen habeennadii ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo guriga uu joogo yaa bahashii laambadiinkaheeda u shidnayd baa ka bakhtisay markaasuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun caaisha waxay tihi rasuulka alla waxaan miyaa musiibo ah haabuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka musiibadu yaraanna male weynana male in la yidhaahdaa la rabaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin qof ma jiro tusiibuhu ay asiibto musiibatun fayaquulu yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ina anagu lilaahi weeye wa inna ilayhi xaggiisaana raajicuun u laabanayna allahuma ajirnii ilaahu iga ajarsii fii musiibatii dhibaatadayda waakhlif lii ilaahu iigu bedel khayran minha wax ka khayr badanna ilaahu iigu bedel ilaa qofku hadduu sidaa yidhaahdo oo macnu waa maxay ina lilahi waina ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii waakhluf lii khayra minha sidaa hadduu qofku dhaho ajarahu allahu tacala ilahay waa ka ajar kow fii musiibatihi musiibadiisa waakhlafa ilaahay waa ugu bedelayaa lahu qofkii khayra minha mid ka khayr badan baa ilahay ugu bedelaya musiibada ahayd wax ka khayr badan ayaa ilahay kuugu bedelaya qaalad waxay tidhi xadiidka iyadoo horay oga maqashay ayaa abu salama dhintay falama tuwafiya abu salama qultu waxaan idhi kamaa amaranii rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam siduu nebiga alle ifaray baan dhahay faakhlafa allahu lii aniga ilaahay waa iigu bedelay abu salama khayra minhu qof isaga ka khayr badan baa ilaahay iigu bedelay rasuulllahi baa ilaahay iigu bedelay sal اllahu alayh ali wasalam rawaahu muslimun وعn abi muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlه tacalى cnه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه alي وsلم qaala wuxuu ida maata walad اlcabdi qofka ilmihiisu haday dhintaan ilmihii aad dhashay baa kaa dhintay soo ma aha idaa maata hadduu dhinto waladulcabdi qofka adoonka ahaa caruurtiisii haday dhintaan kulligan addoomme ilaahay baa nahay ilmaheenna hadday dhintaan wey macnihi qaala allahu tabaaraka wa tacaala limalaa'ikatih ilaahay baa wuxuu u dhahaa malaa'igtiisa ruuxdiiyaa qaaday malaa'igtii baa qaadday soo maaha malaa'igtii la hadlaya oo wuxuu ku yidhaahdaa qabadtum waxaad soo qaadeen walada cabdi addoonkaygii ilmihii u dhalay miyaad ka soo qaadeen fayaquuluuna waxay leeyihiin nacam haa rabbiyow ilmihii u dhalay baanu ka soo qaadnay ajashiisii baa gashay fayaquulu rabbi hadal kala meesha ka socda fayaquulu rabbi wuxuu yidhaahdaa qabadtum waxaad soo qaadeen amrata fu'aadi laabtiisi iyo qalbigiisa mirihii miyaad ka soo qaadeen manaa ilmuhu waa qalbigii iyo wadnihii mirahoodii weeyaan ma ilmihii uu jeclaa ee wadnihiisa ahaa ayaad ka soo qaadeen fayaquuluuna waxay leeyihin nacam haa rabbiyo fayaquulu marka rabbi wuxuu dhahaa maada qaala cabdii waa kan marka addoonkayga markaad ilmaha ka soo qaadayseen ama aad ka soo qaadeen muxuu lahaa fayaquuluuna waxay leeyihiin malaa'igtii xamidaka wastarjacak waa kuu xamdinaya alxamdu lilah wastarjacaka ina lilahi waina ilayhi raajicuun alxamdu lilah ina lilahi waina ilayhi raajicuun fayaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu dhahaa hadii adoonkaygaba sidaa yidhi isagoon ilmihiisii ka soo qaatayba aniga ii mahad sow ma ahaa oo ilahay miyuunan ogayn waa og yahay laakiin hadalka soo socdaa la rabaa meesha oo waa maxay waxa la samayn doono weeyaan amarka lagu siin doono malaa'igta su-aashu halkaasay marka u dhacaysaa fayaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa isagoo ilmihii laga qaaday oo ajashi ay u timid ayuu haddana inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun alxamdulilah lahaa soo maahaa ubnuu licabdii addoonkayga hadda u dhisa beytan guri u dhisa filjannatina ugu dhisa wasamuuhu waxaana ku magacoodaan guriga isagaa beyt alxamdi ku magacaaba guriga isagaana dusha ha looga dhejiyo magaciisaba in la yidhaahdo beyt alxamdi gurigii xamdiga rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala xadiiثun xasanun وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali waslama qaala wuxuu yidhi yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu dhahaa waa xadiiثu اlqudsi weeyaan ma licabdi اlmu'mini cindii jazaan ma licabdii addoonkayga ma laha almu'mini ahaa cindii agtayda kuma laha addoonkayga mu'minka agtayda kuma leh jazaan abaalmarin goormuusan abaalmarin ku lahayn idaa qabadtu haddii aan qaato safiyahu kuu jeclaa oo min ahli dunya ah addoonkayga agtayda jaze iyo abaalmarin kuma laha haddii kii uu jeclaa ee ubadkiisa ahaa aan ka qaado uma اxtasabahu kadibna uu ixtisaab la yimaado ina lilahi waina ilayhi raajicuun sida uu yiraahdo ilaahay xaggii u laabto ilaahay xaggii dembidhaaf la yimaado xamdi la yimaado ila اljanna abaalmarin kale kuma laha ilaa janno mooye ilmihiisii baan ka qaaday haddana sidaasuu leeyahy soo maaha waxaan janno ahayn agtayda kumabale addoonkaa rawahu اlbukhaariyu marka waa bushra weeye bishaaro waalidiinta u sugnaatay weye intaa ka badanna waa kusoo aroorta waanu arki doonaa can usaamata bna zaydin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi arsalat ixdaa banaati nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam waa zaynabo wey gabdhihii nabiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah a idirtay usaama bna zayd bay diraysaa ila nabiyi bay u dirtay sal allahu alayh waalih wasalam tadcuuhu iyadoo u yeeranaysa oo wa tukhbiruhu u sheegaysa anna sabiyan lahaa ilmo yar oy dhashay aw ibnan ama wiil fi lmowti inuu sakraat lmowt ku sugan yahay nebiga calayhi salatu wasalaam gabadhiisii zaynabe ahayd baa usaama bna zayd waxay ku tiri aabbahay u tag u sheeg aabbahay in wiilkaygii ama gabadhaydii uu dhimanayo hana ii yimaado aabbahay sidaasay tiri waa nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala lirasuuli اllaahi sala اllahu alay wasalam marka hadduu usaamo warkii soo gaarsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam usaamuu haddana celiyey oo wuxuu ku yidhi irjic ilayha zaynabo u tag faahbirhaa waxaa u sheegtaa ana lilaahi tacaala ilaahay inuu u sugnaaday ma akhada wuxuu qaataba ilahay isaga iska leh walahu wuxuu kaloo leeyahay ilaahay ma acطaa wuxuuna siiyo carruurtan adiga maadan keensanin ilaahay baa ku siiyey ammaanay ahaayeen haddana ilaahay baa qaatay ammaanadiisii sabr marka wa kullu shayin wax walba cindahu ilaahay agti biajalin musamaa wakhti la magacaabay bay leeyihiin famurha gabadhayda waxaa tidhaahdaa aabbaha wuxuu ku soo farayey faltasbir ha sabarto waltaxtasib ilahay xaggiisa ajar ha ula timaado wadakara tamaam alxadiid xadiidka oo dhammaystiran buu sheegay marka xadiid dheer buu ahaa wunoo iman doonaa muttafaqun calayh wallah subxaanah wa tacala